رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد baabu الsufrati wاlkudrati bacda alcaada wuxuu baabu yahay asufra midabka booraha ah wاlkudrati iyo calowga bacda asalaati bacda alcaadati caadada kadib bimacnaa haweenta wakhtigii uu dhiigu hayn jiray ama xaydku hayn jiray maalmihii iyagaha markay dhaafsida caadadeeda ah wixii maalmaha ka dambeeya hadday isku aragto wax calow calow ah ama eh, muxuu ahaay eh, eh, yacani sufro ah jaallo jaallo ah oon dhiig rasmiga ahayn hadday isku aragto xukumku muxuu noqonayaa ma inay weli caado qabtaa oo dhiiggani caadadiibuu ka tirsan yahay mise waa daahir عن أم عطية رضي الله عنها umu عطية بنت كعب qaalad waxay tidhi kunnaa waxaanu ahayn laa nacudu kuwa aan tirinin assufrata midabka booraha waalkudrata iyo calowga yacni wax weeyaan waa carunka waa carun carun ahaan weeye ayib marka waa dhiig tabar daran waay kunna waxaanu dhaha nacudu kuwa aan tirin alsufrata waalkudrata bacda aduhri dahaaro qaadashada kadib dhiga guyitaankiisay ka wada dahay shay aan waxba maana ku tirin jirin rawa waxaa wariyay abu daawuuda walbukhaariyu walam yadkur mu uusan sheegin bukhaari bacda aduhri muusan sheegin kadalika waxaa soo saaray nasaa-i iyo ibnu maaja xadiidku wuxuu leeyay sheekh albani caleyh raxmat ullah saxiixun calaa sharti muslim ayuu leeyahay waa qaybtiisa hore ama qaybta dambe qaybta ah muxuu ahay kunaa laa nacudu asufrata waalkudrata shay-an intaa bukhaari baa wariyey laakiin qolyahani waxay la dheeryihiin bacda duhri bacda duhrigaa marka ayuu leeyahay sanadkeedu calaa sharti muslim waay xadiidkan waxaa daliishaday culimmada qaarkood sida madhabka xanaabilada iyo xanafiyada oo ku tegey haddii wax carun ah ama calow ah oon dhiig eh, rasmiya ahayn hadday haweentu isku aragto intay ku jirto muddadii ay caadadu ku dhici jirtay ama ay hayn jirtay muddadaa dhexdeeda hadday isku aragto waa xayd oo caadadii qayb ka mida waa muddadu markay dhammaato kadib hadday isku aragtana caadadii ma ahee waa uun muxuu ahaay xugum caado ma qaadanayso oo markaa waa daahir macnaha sidaasi culimmada u kala qaadaya ayaa xadiidkan deliishanaya waana madhabka xanafiyada iyo xanaabilada wa wa can caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sal alla alay waslam qaala wuxuu yidhi fi lmar'ati haweenaydii dhexdeeda allatii haweenaydaasoo haweenaydii arrinkeeda wuxuu nebigu ka yidhi allatii taasoo taraa arkaysa maa yuriibuhaa wax shaki geliya bacda duhuri dahaaro qaadashada kadib markay dahaaro qaadatay kadib wax shaki geliya oy ka shakida ayay isku arkaysaa nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasaslam huwa isagu cirqun waa uun xidid aw qaala wuxuu yidhi curuuqun waa xididyo xididdo wey macnaha yacni waa xidid go' weeye waa dhiig furan eh ma aha xaydkii ma aha wa sidaasuu ku yidhi rawa waxaa wariyey axmedu waa abu daawuuda ubnu maaja sheekh albani wuxuu leeyahay waa xadiid saxiixa ah wey xadiidkani sidoo kale wuxuu tilmaamayaa markay haweenaydu dahaaro qaadato kadib ficlan dabcan waa markay dee caadadeedu dhammaato oo maalmahay caadada heli jiray ay ay dhaafto oo ay dahaaro qaadato hadday wax isku aragto waxaa dambey isku aragtay inuusan caado ahayn waa xadiidkan caaishana xoojinaya masaladu waa masale khilaafiya laakiin sidaasaa raajixa sidaas xadiidka abuucaiya uu tilmaamay oo la kala qaado xilligii caadadeedii iyo maalmahay caadada lahaan jirtay hadduu midabkan yimaadiyo calowgan xayd baa laga soo qaadaya xilligii maalmihii caadadeedii ay dhaaftay kadib hadduu yimaadana waxba laga soo qaadi maayo sidaasaana raajixa qolyo kala jiro dhahaya ama wakhtigii caadadu ha yimaado ama ha ka dambeeye laba gooroba waa xayd ilaa ay aragto meeshu inay saafin noqoto waxba uusan ka iman sidaana wax weeyaan waa madhabka malik fi lmudawana iyo wajika yani asaxa cinda shaaficiya wey macnaha waana laga xoog badan yahay ra'yigooda ama madhabkaa isaga macna baabu wuduu'i lmustaxaadati likulli salaatin wuxuu baabuu yahay wuduu'u lmustaxaadati haweenaydii la dhiig furay weysaysigeeda likulli salaatin salaad kasta ay u weysaysato haweenta dhiig furanka qabta salaad kasta ma u weyse qaadanaysa mise salaadaha hal weysay ku wada tukan kartaa mise salaadaha sunnaha bay hal weyse ku wada tukan kartaa mid waajiba ah iyo sunnooyin badan mise masaladaa bay masaladu ka hadlay sababta keentayna waxa weeye haweenta dhiig furanka qaba waxay ka mid tahay dadka loo yaqaano daa'imulxadat ruux wixii waysada jebinayay uu mar walba ka socdo maalan waxaa la mid ah ruuxa xilli walba kaadidu ka socoto wayna kala go-ayn ruuxa xilli walba maalan ay ka socoto neeftu ka socoto oynay kala go-aynin daa'imulxadat baa la yidhahdaa mar walba waxaa ka socda shaygii jebinahayaba weysada marka muxuu samaynayaa ayib haduu weysaysto markuu weysaysanayo wuu ka socdaa markuu weysada dhammaystana wuu ka socdaa ruuxaasi marka muxuu samaynaya w masalaad walba u weyse qaadanayaa maxaase xalkiisu yahaw saasuu ka hadlaya mustaxaadadaasa hadda muxuu ahaaye magac u ah laakiin kuwaas oo dhan baa soo gelaya can cadiy bni haabitin can abihi can jaddihi can اnabiyi salى اllahu alayh waalihi waslama qaala wuxuu yidhi fi haweenaydii la dhiig shubay wuxuu yidhi tadacu salaata salaaddii ka tegaysaa ayaama aqraa'iha xaydadkeeda maalmahooda maalmaha xaydadkeeda caadadeedu caadadu ay ka socoto maalmahaasay ka tegaysaa maalmihii ay caadad ay lahaan jirtay dhiigga ee uu ka socon jiray maalmaha salaadda waa daynaysaa uma kadibna taqhtasilu way qabaysan wa tatawada'u wayna weysaysan cinda kulli salaatin salaad kasta agteedana way weysaysan wa tasuumu way soomi wa tusalli wayna tukan xadiidkaasi cadiy bnu haabit can abiihi can jaddihi waa daciif weliba dacfigiisu cillado fara badan buu leeyahay xadiidku cillada koobaadi waxa weeye shariik ibni cabdillaahi alqaadi oo baa ku jiro sayi lxifdi ah waxaa kaloo ku jira abulyaqdaan nin la yidhahdo cuhmaan ibnu umayr oo isagana daciifa haabitkan cadiyi dhalay cadiy ibnu haabit aabbihii haabit isagana waa majhuululxaal nin la yaqaanaba ma ah awowgii yacni cadiyi awowgii oo can jaddihi u yidhina isagana lama yaqaan cilladahaasaa sanadka xadiis ku jira sidaas daraaddeed waa daciif laakiin sheekhalbaani wuu taxsiininayaa wuu saxiixinayaa baan dhihi laha xadiida caaisha ee ka dambeeya ayuu ku saxiixinaya laakiin xadiidka sanadkiisu inuu aad daciifu yahay baa ka muuqda leanno ilaa afar cilaa ku jirta ilaa afar ninoo daciifa ku jira macna wa can caaishata qaalad waxay tidhi jaaad waxaa timid faatimatu binti abibinti faatimatu binta abi xubayshin ila nabiy nebigay u timid sala allahu calayhi waaalihi wasalam faqaalad waxay tidhi innii anugu imra'atun haweenay baan ahay ustaxaadu lay shubaa oo dhiig baa iga socda ustaxaadu waa lay dhiig shubaayo waa lay dhiig furay oo falaa athuru ma daahir noqdo bimacnaa dhiiggu igama go-o afa adacu ma ka tagaa alsalaata salaadii ma iska daayaa fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal ly slm lahaa iyada wuxuu ku yidhi ijtanibii ka fogow alsalaata salaada ka fogow ayaama maxyiidiki maalmaha xaydkaaga maalmaha cadadaada ee cadada kugu dhici jirtay ee lahaan jirtay intuuna dhiig furanku kugu dhicin maalmihii aad kala lahaan jirtay maalmahaas salaada dah uma kadibna iqtasilii qabayso markay maalmahaasi ku dhaafaan wa tawada'ii weysaysana likulli salaatin salaad kasta u weysayso uma kadibna sallii tuko markaad salaadda u weyse qaadato tuko wa in qatara haba dhibdhibco addamu dhiiggu cala alxasiiri darinta korkeeda haba ku dhibdhibce haddaabaad soo weyse qaadato dhiiggiioo socdo oo dhibdhibcahaya oo daliinta ku daadanaya isaga tuka rawa waxaa wariyey axmedu wa bnu maajah wa abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey ziyaadadanna iyagaa iska leh waxaan dhihi lahaa wain qatara damu cala alxasiir waxaa ziyaadadaa iska leh axmed iyo ibnu maajah baa iska leh xadiidka sanadkiisu waa daciif cilladiisuna waxa weeyaan xabiib ibnu abi haabit baa ku jira sanadka oo kaiiru tadliis ah wuuna cancaneeyey can buu ku wariyey mudaliskuna can hadduu ku wariyo meeshaasi dacfi baa ku jira waxaa intaa dheer a'immada nuqaada ee xadiidka waxay caddeeyeen xabiib abi thaabit inuusan curwat bnu zubayr waxba ka maqlin xadiidkanna wuxuu ka warinayaa curwat bnu zubayr waxaa rag ragga sheegay ka mida inuusan curwo waxba ka maqlin sufyaan thawri axmed ibnu xambal yaxya ibnu saciidin alqataan ibnu maciin ibnu xasmi abu xaatim alraazi waxay leeyihiin curuwax muusa ka maqan marka cilladaasaa xadiidka ku jirto sanadkiisa waa munqaic inqiaacaas way cilladu saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey cadad culimmada ka mid ah abu daawuudna wuxuu kaluu ku cileeyey inuu mawquuf yahay xadiidku cilladaa inqiaaca waxaa u dheer waqfi buu leeyahy laakiin xadiidka rafcigaa xooga badan isagoo cilladaa qaba haddana waxaa saxiixiyey tirmidi ibni xibbaan iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan oo waxay ku xoojinayaan axaadiista kale ku xoojinayaan ayib axaadiistaasi labadan xadiid ayaa waxaa deliishanaya culimmada qabta haweenayda dhiig furanka qaba wakadalika ruux kasta oo xadat daa'im oo joogta a ah leh waxaa waajib ku abay ah leeyihiin salaad kasta inuu u weysaysato waxaana madhabkaa qaba alimaamu shaafici iyo sufyaan athawri iyo axmed ibnu xambal yaa maraya sidaasay qabaan oo waxay leeyihiin salaad kasta waa inay u weyse qaadato ayib axaadiistanay deliishanayaan ah, xadiidka hore miyaan marnay rawa abu dawuud ibnu maajah watirmidi wa qaala xadiiun xasan xadiidka hore xadiiun xasanunta sax ma ah xadiiun xasanun tirmidi baa yidhi waa xadiiska horaan ku noqonnay xadiiun xasanuntaa tirmidi uu ka sheegay sheekhu sax ma aha yacni xadiidka imaamu tirmidi caleyh raxmatullah wuu cileeyey markuu sheegay ee xasan muusan dhihin marka halkaas baraarujintaasaan soo dhaafay axaadiistan marka waxaa deliishanaya culimmada waxay qolyo kale leeyihiin abu xaniifiya axmed iyo waxay leeyihiin way weysaysan laakiin liwaqti kulli salaa salaad kasta ma ahee salaad kasta waqtigeeday u weyse qaadaan farqi baana u dhexeeya yacni salaadaha shanta mid walba waqtigeedu markuu soo galo unbay weysaysan hadday u weysaysato salaadihii ay doontay ku tukan ilaa waqtiga salaada kale soo galo qoladnina waxay leeyihiin hore ma ahee salaad kasta oo waajib ah way u weysaysan khaasatan shaaficiyadu amaa salaadaha sunnada way isaga tukan kartaa bay leeyihin ayib warka murtidiisu waxa waaye maalikiyadu iyagu waxay qabaan laasimba kuma aha inay salaad kasta u weysaysatee ee way uun waa mustaxab laazim ma aha ibnulmundir caleyh raxmat waxa uu isagu leeyahay qiyaaska sida uu keenayo waxa weeye inaan lagu laasiminin wax weyse ah oo inayba uun cillo kalo weysada jebisa la helo mooye dhiiggan ka socda dartii inaan weyse loogu laasimin buu qiyaasku keenaya oo sababtu waxa weeye haddii ruux cilladiiba joogta ay tahay xilliguu weysaysanayo wixii weysada jabin lahaa wuu hayaa xilligaa ka hor wuu hayay weysada markuu dhammeeyo shaygii waa hayaa maxaa laga weysaysan waaya marka shayga laftiisii waa hayaa sidaas daraaddeed wuxuu leeyay qiyaasku wuxuu keenayaa wixii aan dhiiggaa ahayn ee waxyaabihii kale weysada jabin jiray ah hadduu ku yimaado unbay weysadu ka jabiya amaa shaygan joogtada isagu cudurdaar ahaan shareecadu inay rafciso lagaba qaadaba oo laga soo qaado inuusan waxba jebinaynin qiyaasku saasuu keenayaa buu leeyahy sidaana waxa weeyaan bacdu ahlilcilmi baa qaba mas'alada axaadiista ku soo aroortee loo deliishanayo hal xadiidoo nabad gashan ma jiro labadan xadiida in aan dul taagannahay labaduba sanadkooda dacfi baa ku jira ka hore waaba sii daranya lafdi kalaa jiro fii saxiixi lbukhaari ku sugan oo xadiida caaisha oo uu leeyahay tawada'i likulli salaa lafdigaasina sida raajix ah waa inuu xadiidka ka mid ahaynoo maxfuud ma ah waa mawquuf isagana ciladaasuu leeyahay marka masalada si fiican loo gudagalo oo naqdi loogu kaco xadiidi ah culimmada sinaacada xadiidka ku fiicani waxay leeyihiin lafdi si rasmiya laysula ogol yahay oo sugan oo nebigu ku amray inay salaad kasta u weysiisato la heli maayo kulli dood iyo hadal baa ka taagan waa laysku haystaa sidaas daraaddeed in lagu laazimiyo wax cad looma hayo xaraj in la geliyo marka iyo culays iyo coliiri la geliyo sax ma ah masaladu waxaad mooddaa inay u xoog badan tahay madhabka alimaamu maalik caleyh raxmatullah oo ah hadday weyse qaadanaysana khayr mustaxab waay ah. laakiin in lagu laazimiyo farad lagaga dhigaay wax cad looma hayo sidaasaad mooddaa inay u xoog badan tahay macnaha ayb baabu taxriimi waط'i اlxaa'idi ruux kasta oo xadafkiisu daa'im yahayna ayadaa unbuu la mid yahay iyada ku jirta unbaa isagana ku jira macana baabu taxriimi waط'i اlxaa'idi haweenayda caadada qabta galmooshaheeda in loo galmoodo xaaraamnimadeeda ayuu baabu yahay fi lfarji xubinka taranka looga galmoodo wamaa yubaaxu iyo waxa la banneeyo minha haweenaydaa xaggeeda laga banneeyo ayadana baabbu yahay laba masaluu baabuu yahayo haweenaydu intay caadada qabto inay xaaraan tahay in xubinka taranka looga galmoodo haddii la diiday galmadii maxaa soo hadhay oo galmada ka soo hadhay oo bannaan oo istimtaacii kaliyo taataabashadii iyo wixii la mid ah macnaha taana wuu ka hadlaya can anas ibni maalikin ana alyahuuda yahuud kaanuu waxay ahaayeen idaa goortii xaadad ay xaysho almar'atu haweenaydu markay xaysho caadadu ku dhacdo haweenaydaas oo minhum ayaga ka ah, lam yu'aakiluuhaa kuwa aan la cunin bay ahaayeen oon waxba la cunin yacni weel maysan waxba kula wadaagi jir sidii wax fadara oo nijaasoo kalea ah bay iska fogan jireen walam yujaamicuuhunna mana aysan yacni ugu galmoon jirin filbuyuuti guryaha dhexdooda ama lam yujaamicuuhunna mayna kula kulmi jirin filbuyuuti guryaha dhexdooda kulan iyo galmo iyo taabasho iyo way iska fogayn jireen macnaha fa sa'ala markaasaa waxay weydiiyeen asxaabunabi nabiga saxaabadiisu sal lla lay wasalam annabiya nebigay weydiiyeen sala allahu calayhi waaalih wasalam yacni waxa maadaama ay madiine la deganaayeen xoogaa mujtamacaadku markay isla degaan way isa saameeyaan khaasatan reer madiina waxay iska ahaayeen dad aan yacni diin saasoo samaawiya haysanin yahuudina waxay ahaayeen dad kitaab wata saas daraaddeed waxyaalo fara badan bay ka qaadan jireen marka arrintii markay timid baa nabiga la weydiiyey sal lla alay waslam fa anzala allahu allah wuxuu soo dejiyey caza wajal wa waxay ku weydiinayaan cani ilmaxiidi caadaday ku weydiinayaan dhiigga caadada qul waxaad tidhahdaa huwa isagu adan waa dhib waa wasakh ee factasiluu ka fogaada annisaaa dumarka fi lmaxiidi caadada dhexdeeda markay xaydka qabaan oo caadada qabaan ka fogaada walaa taqrabuuhunna xataa yathurna ha u dhowaanina ilaa ay daahir noqdaan xataa yahurna bimacnaa ilaa dhiiggu ka go waay fa idaa tadaharna markay isdaahiriyaan oo qabaystaan fa'tuuhunna min xayu amarakum allah sooma hayn laba arrimood baa la isdaba dhiga marka xataa yahurna waa inuu dhiiggii goo o fa idaa tadaharna haddana waa inay qabaystaan meeshaas macnaha waxay ku tusi aayaddu tilmaamaysaa waana u tegi doonaaye dhiiggu inuu go'o keliya kuma filla in loo galmoodo waa in dhiiggiina uu go'o ayna isdaahiriso labadaasay isdaba dhigtay aayaddu fa qaala markaasaa wuxuu yidhi rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi isnacuu sameeya kulla shay-in shay kasta ku sanceeyo ku sameeya dumarkaa caadada qaba ila nikaaxa galmada mooye wa fii lafdin wuxuu ahaa ila aljimaaca galmada mooye nikaaxa iyo jimaaci waa isku macno rawa waxaa wariyey aljamaacatu baa warisay ila lbukhaari iyo bukhaari mooye isnacuu kulla shayin ila nikaax xadiidkaasi cumuumkiisa wuxuu faa'iidaynayaa kulla shayin wax kasta oo galmo ka soo hadhay oo istimtaac ah oo jirka qaybihiisa kala duwan ah inuu bannaan yahay keliya inay mamnuuc tahay uun xubinka taranka in looga galmoodo sidaasuu xadiidkaasi faa'iidaynaya ayb in aan loo galmoon karin oo haweentu markay caadada qabto xubinka taranka aan looga galmoon karin oo xaaraam tahay waa ijmaac qur-aanka kariimkana wuu tansiisiyo waa caddeeyey sida aayaddu tilmaamayso axaadiista nebigana sal alla alay waslam iyaduna saasay u caddaysay waana laysku waafaqsan yaho khilaaf kuma jiro inay xaaraan tahay ayib waxaa lagu laysku khilaafayaa marka galmadu inay xaaraan tahay la garayo intaa isku waafaqnay laakiin wixii galmada ka soo hadhay maxaa bannaan wamaa yubaaxu minha taasaa laga hadlay marka wa can cikrimata cikrimata mawla bni cabaas waxaa laga warinaya can bacdi aswaaji nabiy sal alay slam nebiga xaasaskiisa qaar ka mida ah wuxuu ka warinayaa ana nabiya nebigu sala allahu alayhi waaalihi wasalam kaana inuu ahaa idaa goortii araada uu doono min alxaa'idi haweenayda caadada qabta shay-an wuxuun hadduu ka doono alqaa mid tuura ayuu ahaa calaa farjiha xubinkeeda taranka korkiisa wuxuu ku tuuri jiray shay-an thawban miyuu idin qoray mise shay-an ah, thawban waay thawban sidaasaa abu daawuud ku taalla ayib alqaa calaa farjiha shay-an waxbuu ku tuuri jiray ama thawban maruu ku tuuri jiray abu daawuudka saasaa ku qoran rawa waxaa wariyay abu daawuuda baa wariyey wakadalika bayhaqina waa soo saaray sheekh albani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiixun calaa sharti muslim xaafid ibnu xajar baa isaguna wuxuu leeyahay isnaadu saxiix xadiidkaasi waa sugan yahay wuxuuna tilmaamaya nebigu sal lay slam haweenayga haweenayda caadada qabta markuu ka yani wax dan iyo xaaje ka yeesho yani xubinka taranka ayuu mara ka saari jiray ayib inta kaleetana waa ka isticmaali jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bimacnaa waxa weeyaan xubinka unbaa xaaraan ah wixii xubinka ka soo hadhay marka waxa weye waa xalaal wey macnaha ayib wacan masruuq bn اljdac qaala wuxuu ihi sa'altu waxaan weydiiyey caaishata radiallah canha maa lirajuli ninka maxaa u sugnaaday baan idhi buuhi min imra'atii xaaskiisa maxaa uga sugnaaday uga bannaan idaa goortii kaanad ay ahaato xaa'idan mid caado qabta markay caado qabto ninka xaaskiisa maxaa uga bannaan qaalad waxay tidhi kullu shayin shay kastaa u bannaan ila alfarja xubinka taranka mooye wixii kaleo dhan waa u bannaan yahay bay tii ayb rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey fii taariikhihi buu ku wariyey ayib taariikhihii maanan maanan arkin xadiidka isaga taariikhtiisa kumaanan arkin waxau baxi dheeraad u baahan yahy rawahu lbukhaariyu fii taariikhihi buu ku wariyey laakiin waxaa fi saxiix ku sugan caaisha radi allahu canha markay xadiiskaas sii warisay kadib in ay tidhi laakiin nebigu sal lla lay waslam kaana amlakakum liirbihi nebigu sal lla lay slam wuxuu ahaa mid xubinkiisa ka adag oo xaajadiisa bimacnaa waxay tilmaamaysaa ninkii uu xaajadiisa ka adagu iscelin kara unbaa hawshaa loo ogol yahay wa ilaa haddaadan iscelin karaynin man xaama xawla alximaa yuushiku an yartaca fiih beerta ha ka ag dhawaanin markaa seera ha ka ag fogow saas way macanaa min baabi sadi daraa'ico markaas yacni qaacidadii waxay ku fadhidaa sadi daraa'icoo ka hortagga ahaa shayga hadduu ruuxu iscelin karayana markaa wax weeyaan waa sidii soonkaoo kale wey wacan xarami bni xakiimin can cammihi cabdullahi bni saciidbni sacdin alansaari wey can cammihi adeerkii wuxuu ka warin annahu isagu sa'ala inuu weydiiyey rasuula allahi sal lla lay waslam maa yaxilu maxaa xalaala lii aniga min imra'atii xaaskayga iiga xalaal ah walxaal hiya iyadu xaa'idun ay tahay mid caado qabta qaala nabigu wuxu uhi sal lla lay slam laka waxaa kuu sugnaaday maa fawqa alizaari hoos guntiga wixii ka hoos guntiga wixii ka koreeya muxuu ahaaye waa xudunta meesha marada laga guntado wixii ka koreeya waa intaasaa kuu bannaan rawa waxaa wariyey abu daawuudna baa wariyey wakadalika albayhaqina waa wariyey sheekh albaanina wuxuu leeyahy sanadkiisu waa saxiix waxaase daciifiye xadiidka cabdilxaq ishbili isagoo ibn xasmi ku raacay waxaana radinaya xaafid ibn xajar iyo sheekh albani waxay leeyihiin daciifinta ay xadiidka daciifiyeen waa smosis bay leeyihin ayib sheekhu wuxuu yihi qultu waxaan idhi cabmuhu adeerkii soo muusan dhihin xaraam ibnu xakiim can cammihi adeerkii waxa weeye huwa isagu cabdullaahi ibnu sacdin alansaari waay sidaasuu magaciisu ugu yimid abu daawuudka ayib wa can caaishata radi allahu canha xadiidkani marka xadiistii hore waa ka yara bedelan yahi oo xadiistii hore shay kastay bannaysay waxaan xubinka ka ahayn soo a kanina wuxuu ku daray wixii hoosguntiga ka koreeyaad leedahay laakiin hoosguntiga iyo eriyadaasi waxay ka agdhow ee marka marada la guntado ay qabato maya ayib man macnaha waxa weeyaan waa inta udhaxaysa lawyaha iyo iyo xudunta inaasa laga wada wa can caaishata radiallau canha qaalad waxay tihi kaanad waxay ahayd ixdaanaa midaya idaa goortii kaanad ay ahaato xaa'idan mid caada qabta oo fa araada uu doono rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulku uu doono an yubaashirahaa inuu taataabto ku istimtaaco uu doono amaraha mid uu amrabay ahayd an ta'tazira inay guntato biisaarin hoosgunti fii fawri xaydatiha xaydkeeda marka uu xoog badan yahay oo bilow uu yahay uma kadibna yubaashiruhaa nabigu sal ly sl waa la baashiri jir muttafaqun calayh qaala alkhaaabiyu wuxuu yidhi fawru lxaydi waluhu wa wa mucdamuhu fawra xaydiha waxaa laga wadaa bimacnaa xaydku markuu bilow yahay yacni badankiisuna uu socdo ila marka ugu horraysa haweenta uu bilowga ku yahay uu xoog badan yahay maalin maalinta ka dambaysa marka wuu soo wuu soo yaraanaya ilaa uu go'o marka fawral xayd saasaa laga wadaa macnaha xadiidkani tafsiil bay ku samaysayo caaisha waxay tilmaamaysaa nebiga sal alla alay marka uu marada yani waxa weye uu saaray ama uu amrayo inay guntato in uu ahaa xilliga ay dhiigu ku cusub yahay koreeya xudunta lawyahana ka hooseeya intaasina waa laysla ogol yahay waa ijmaac inay bannaan tahay waxaa khilaafku ka taagan yahay waa inta u dhaxaysa yacni waxa weeye lawyaha iyo xudunta intaasaa khilaafku ka taagan yahay maxaa bannaan maxaanse bannaanayn macnaha ayib jumhuurtu waxay qabaan oo culimmada badankood ay ku tageen in aysan bannaanaynoo waxaan u dhihi lahaa ee muxuu ahaaye wixii aan ahayn labada labada meelood oo xagga dambe iyo xagga hore ah inayna ban inay bannaan tahay bay marayaan a ma inayna inayna bannaanayn inta u dhaxaysa xudunta iyo lowyada ma bannaanay leeyihin wixii intaa ka soo hadhay baa kuu bannaan laakiin inay bannaan tahay unan dhib lahayn waxaa maray culimmada qaarkood oo thawri iyo awsaaci axmed ibnu xambal isxaaq ibnu mundir daawuudin idaahiri aimadaasina waxay qabaan way bannaantah cala sawaab waxa weeye sida raajixa xaaraan ma ah allaahuma ruuxii aan iscelin karaynin oo markaa min baabi sadi daraa'ici ka hortag ahaan iyo taxadar ahaan looga xarimi mooye laakiin xaaraama istixbaaban waxa weeye inaad ka fogaato sunna ahaan waaye inaad ka fogaato amaa taxriim maya xaaraan ma aha leanna nabiga salawatu rabbi wasalamu aleyh hora ku tusiyo isnacuu kulla shayin ila annikaax wixii intaa ka soo hadhay waa istixbaab marka inaad muxuu ahay ka fogaato eriyadaasi hadda la sheegayo haddaadse muxuu ahay iscelin karayso laa ba'as wax dhiba ma laha yani waxoogaa uun sidii fiicnayd baad ka tagtay wa baabu kafaarati man ataa xaa'idan wuxuu baab u yahay kafaarati man ataa ciddii u tagtay xaa'idan haweeney caado qabta ninkii u tegay kafaaradiisuu baab u yahay garanay inay xaaraan tahay haweeney caado qabta in loo tago loo galmoodo qur-aanku siduu sheegay sunnaduna sheegtay ijmaacan ah laakiin ruuxii hadduu ku khaldamo oo uu arrintii sameeyo maxaa xal kafaaro ma leeda an ibni cabbaasin radi allahu canhu can inabiy sala allahu alayh waali wasalam nabiga wuxuu ka warin fi ladii kii ninka ya'tii u tegaya imra'atahu xaaskiisa wahiya xaa'idun ayadoo caado qabta wuxuu nabigu uhi sal lla alay waslam yatasadaqu wuu sadaqaysan bidiinaarin dinaar aw amase binisfi dinaarin ama dinaar niskii buu sadaqaysanaya rawaahu lhamsatu shantii baa warisay ayib wa qaala abu daawuud abu daawuud wuxuu yidhi xadiidka markuu wariyey kadib haadihi haakadaa sidaasay ahaatay alriwaayatu riwaayada alsaxiixatu ee saxiixa xadiidka riwaayaadkiisa alfaaddiisa way iskhilaafsan tahaye laakiin lafdiga saxdii riwaayada saxiixada waa sida oo ah yatasadaqu bidinaarin aw binisfi diinaar sidaa riwaayadaasaa saxa buu ley abu daawuud qaala wuxuu yidhi bidinaarin aw binisfi dinaar sidaasaa saxa buu leeyay ayib xadiidkaa waxaa saxiixiyey alimaam alxaakim ayaa saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixiyey abulxasan ibnu qaطaan ibnu daqiiq alciid ibnu turkumani ibnu xajar waxaa xoojiyey alimaamu axmed ibnu اlqayim sheekh albanina wuxuu leeyahay saxiixun calaa sharti اlbukhaari xadiidkaasi lafdigaa hore waa sugan yahi lafdigaa hore waa sugan yahi abu daawuud uu leeyahy haakada riwaaya صaxiixa qaala bidinaarin aw binisfi dinar saas macnaha qolyahaasaa rajaxay riwaayadaa waxaa kaloo rajaxay sidaan horeyba usoo saan u tilmaannayba xadiidka waxoogaa alfaadiisaa iskhilaafsan maadaama ay iskhilaafsan tahay bay culimmada qaarkood waxay ku cileeyeenoo xadiidka ku daciifiyeen waa mudarib mudaribka waxaa la yidhahdaa waa xadiidka lagu wariyo wejiyo kala bedelan wajiyadiisii kala bedelaanna la kala rajixi kari waayo la kala xoojin kari waayo marka waxaa lagu waxaa lagu xukumayaa inuu mudarib yahay waana nooc dacfiga ka mida ah. culimmada qaar baa marka xadiidka waxay ku cileeyeen oo ku daciifiyeen idiraab matniga ah ayay ku cileeyeen alimaamu abu daawuud iyo sheekhalbani iyo waxay tilmaamayaan xadiidka alfaaddiisu duruqda ay ku timid isku xoog ma ah maadaama aan isku xoog ahaynna dariiqa iyo lafdiga ugu xoog badan waa lafdigan hore ee dhahaya yatasadaqu bidinaarin aw binisfi diinaar wixii kale way ka daciifsan tahay maadaama ay kale xoog badan tahayna midda xoog badan baa la qaadanaya ee laysku cillayn maayo macnaha wa fii lafdi tirmidi tirmidi lafdigiisa waxaa ku sugan idaa goortii kaana uu ahaado dhiiggu daman hadduu dhiig yahay xaydku hadduu yahay daman dhiig axmara oo guduudan markuu cusub yahay fa diinaarun waaye kafaaradu markaa waa diinaar wa in kaana hadduu yahay daman dhiig asfara oo boora ah, oo markaa isbedelay oo yani waxa weeye jilcay yani waxa weeyaan awooddiisi iyo guduudkiisi baa markaa isbedelay fa nisfu diinaarin markaa waa nisfu diinaar ayib sheekh wuxuu leeyahay tafsiilkan dambe ee lafdiga tirmidi ku yimid wuxuu leeyahay waa mawquufun saxiix marfuuc ma ah oo ma gaadhsiisne waa ra'yi cabdullaahi bni cabbaas buu leeyahy isagaa tafsiilkaa geliyo xadiidka hore awda ku jirta yatasadaqu bidinaarin aw binisfi diinaar awdu bimacnaa tanwiic miya mise waxa weeyaan waa shaki aharkan dambe cabdullaahi bni cabbaas mawquufka ku ah baad mooddaa inuu si u sharxayo laba xaalo ay kala tahay haddii dhiiggu markuu cusub yahay uu u galmoodana waa diinaar hadduu dhiiggu markuu sii go-ayo sii dhammaanayo uu markaasi gabagaba yahay u galmoodana waa nisfu diinaar sidaasuu ku fasiraya aarkan marka wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo liaxmeda u sugnaatay ana nabiya nebigu sal lay slam jacala wuxuu yeelay fil xaa'idi haweenayda caadada qabto oo tusaabu la asiibayo loo galmoonayo nebigu wuxuu yeelay diinaaran buu yeelay fa in asaabahaa hadduu ninku asiibo oo u galmoodo walxaal qad adbara uu daba jeediyey addamu dhiiggii canha xaggeeda uu ka daba jeediyey dhiiggiioo sii socdaoo sii dhammaanaya hadduu u galmoodo oo walam taqtasil welina ayna qabaysanin fa nisfu diinaarin way markaa dhiiggiioo sii dhammaanaya laakiin weli ayna ka qabaysanin hadduu u galmoodona waa nisfu diinaar kullu dalika intaasoo dhanna can innabiyi bay ka ahaatay sala allahu calayhi waaalih wasalam sanadkiisa dacfi baa ku jira sida ka horeba oo lafdiga tirmidiba sanadkiisa dacfi ugu jiro wuxuuna sheekhu leeyahay waa mawquuf saxiixa macnaha cabdullahi bni cabbaas baa tafsiilkan iska leh ama xadiidka marfuuca waa midka hore ayb sheekhu wuxuu yidhi markuu wariye kadib wa fiihi waxaa ku sugan axaadiistan tambiihun baraarujin laysku baraarujinayo calaa taxriimi alwad'i galmadu inay xaaraam tahay qabla algusli qabayska ka hor loo galmoodo intaynan qabaysanin galmada loo galmoodo inay xaaraan tahay ayay xadiidku ku tusayaa xaggee buu kaa tusayaa wuxuu kaa tusayaa yacni tafsiilkan dambe mawquufka ah ayay ku caddahay ayib masaladaa marka kafaaro ma leedahay mise kafaaro ma leh khilaaf baa yaallaa culimmada dhexooda islamayna ogolaanin inay isku diidaanna waxaa keenaya oy ku murmaan axaadiistan baa sixadeeda lagu muransan yahay ninka xadiidku agtiisa ka sugan yahay wuu qabaa kafaaradan in lagu leeyahay ninkaa ninka qaba xadiidani inayna sugnaynna wuxuu leeyahay kafaaradan waxba kama jire tawbad iyo istikfaar umbaa laga rabaa sidaasayna ku kala tegayaan sababulkhilaafna waxa weeyaan sixada axaadiistaa laysku khilaafsanya macna ayib in kafaaradani ay ku waajibayso waxaa qaba alimaamu alawsaaci isxaaq ibnu rahwiya axmed fii riwaaya alimaamu shaafici fii qowlihi alqadiim sidaasay qabaan kafaaradani inay laazim ku tahay axaadiistaana agtooda sugan marka xadiidkana sugan ayb amaa jumhuurta oo madaahibta inteeda kale ah ayagu waxay leeyihin wax kafaaraa ah ma jirto axaadiistanina ma sugna sidaas daraadeed waxaa laga rabaa ruuxaasi dembi weyn buu galay ha towbad keeno istiqfaar iyo towbad amaa kafaara waxa la yidhahda meesha ka saaray dheheen aduu masaladu sidaasaa la isugu khilaafaya sida ixtiyaadku ku jira dadaalku ku jirana waxa weeye khaasatan xadiidka hore maadaamaan tilmaannay inuu sugan yahay inuu kafaaradana la yimaado towbadna la yimaado saasaa macnaha ixtiyaadku ku jira dinaarku muxuu yahay marka iyo nisu dinaarka waa dahab waa dahab dahabka dinaarku waa labaatan maxaan dhihi lahaa muxuu ahaaye dinaarku marka hadda loo bedelo maqaayiistan casriga ah oo gramka iyo kiilada iyo hadda la isticmaala marka loo bedelo cala saxiix siday culimmadu u badan yihiin mucasiriinta ah Eh, halkii dinaar wuxuu u dhigmaa eh, muxuu ahaay afar gram iyo gram afar meelood loo qaybiyey meeshii saasu macnaha yacni afar gram iyo gram rubcii waay yaa waxaa dinaarkii u dhigmaa nisfu diinaarkuna meequu dhigmaa marka m hmm? laba gram iyo iyo gram tuminkii waay a ah gram siddeed meelood loo qaybi waxaan dhihi lahaa muxuu ahaayey siddeed meelood loo qaybiye meeshii iyo laba graamoo buuxa nisfu dinaarku waa saas amaa dinaarku waa afar graam iyo graam rubci afar meelood loo qaybiye meel ka mid sidaas way macnaha maqaayista casirkaa marka la yidhaha ayib lababa marka ruuxu wuu heli karaa haddii uu dahabka laftiisa sadaqeeyana wuu heli karaa oo uu hayo qiyaastaa iyada hadduu intuu qiimeeyo qiimihiisii uu suuqa ka intuu suuqa ka qiimeeyo qiimuhu maalinkaa joogo uu markaa sadaqeeyana waa heli karaa labada dariiqa u furan dahabka laftiisa hadduu sadaqeeyo ama intuu yacni qiimeeyo inuu qiimihiisi markaa sadaqeeyo labadaba waa heli karaya macnaha baabulxaa'idi haweenaydii caadada qabtay buu baab u yahay oo laa tasuumu aan soomaynin baabun alxaa'idu haweenayda caadada qabta laa tasuumu ma soonto walaa tusallii ma tukato wa taqdii wayse qallayni asawma soonka way qallayn duuna asalaati salaadda maya a haweenayda caadada qabtahay salaadaha way ka tegi soonkana way ka tegi laakiin ha ka tagtee soonkii ay ka tagtay ee caadadu ka tagsiisay way soo qallayn amaa salaaddii ay ka tagsiisay iyadu saasay ku tagtay oo soo qallayn mayso can xadiid uu warinayo nebiga ka warinayo ayaa dhexdiisa waxaa ku yimid anna nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala inuu yidhi linnisaa'i haweenka wuxuu ku yidhi alaysa miyaysan ahaanin shahaadatu lmar'ati haweenayda markhaati furkeedu midla nisfi shahaadati arajuli ninka markhaati furkiisa niskiis oo kale soo maaha qulna waxay yidhahdeen dumarkii bala iska badaa inaysan ahayn way tahay waa saas qaala wuxuu uhi nabigu sal lay slam fadalikunna kiinaasi min nuqsaani caqlihaa caqligeeda dhimanaantiisa darteed waa waxaa markhaatigeeda looga dhigay ninka markhaatigiisa niskii oo kale alaysa miyuusan ahaan nibu nabig sal lay slam idaa xaadat markay xaysho oo caadadu ku dhacdo lam tusalli mid aan tukanaynin walam tasum aan soomayn taana sooma jirto yani markay caadadu ku dhacdo soon iyo salaadba inay ka tagto qulna dumarkii waxay dhadeen bala iskaba dhaaf inayn ahayn way qaala nabigu wuxu uri sl ly slm fadalikunna min nuqsaani diiniha diinteeda dhimanaanteedu ka mid yahay ah, mukhtasarun mid la soo gaabiyey min albukhaariyi bukhaari xaggiisa laga soo gaabiyey bukhari baa soo saaray bal iskaba dhaafe muslimna waa soo saaray xadiidkan waa xadiiskaad garanaysaano nebiga sal lla alay waslam wuxuu yidhi ra'aytu min naaqisaati caqlin wadiin xadiidkii ahaa wa ah, weligay ma aanan arkin buu kuwo caqligoodiiyo diintoodu dhiman tahay oo haddana ninka xaasimkee go-aanka leh ee ragga kuwii kiisa ugu adag ah ka adkaanaya weligay ma aanan arag buuri oon dumarka ahayn yacni dhimanaan caqli iyo dhimanaan diineed baa lagu sheegay markaasay haddana ninkii ragga ahaa ee ugu caqli badnaa ee ugu ad adkaa ragga bay ka adkaanayaan meel marinayaan hadalkaa markuu nabigu jeediyey sal lay slam baa gabdhuhu waxay weydiiyeen rasuul ilaahayo maa nuqsaanu diiniha bay dheh waxaad nugu sheegtay dhimanaan diineede dhimanaanteeda diineed waa xaggee xaggee nagaga jirtaa caqli dhimanna waad nugu sheegtay dhimanaanta caqliguna xaggey ku jirtaa su soo jeediyeen jawaabtoodii way marka a ah, sheekhu marka wuxuu iska soo gaabsaday yani waxa weeye jawaabtii nabiga sal lay slm alaysa shahaadat lmar'ati mila nisfi shahaadati rajul taasi waa nuqsaantii caqliga saas way macnaha tan kalena waxa weeye nuqsaanta diintuna xilligii caadadu ku dhacday raggu ay cibaadaysanayaan ayaduu salaadiiyo soonkii ka hadhay soo ma taana waa dhimaanaanta xagga diinta saasuu nabigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh ayib inta badan culimmadu waxay leeyihiin eh, waa masalo mujarab ah oo waxay leeyihiin xataa eh, yani culimmadan tashriixa iyo ibiga Eh, khaasatan eh, tibiga xadiidka ah iktishaafaakiisay ka mid tahay waxay leeyihiin eh, dumarka iyo raggu maskaxdoodu xataa isku xajmi ma ah, isku qiyaas maaha way kala yaryihi dumarkaa ka yar abuur ahaan ka xubin ahaan bay kala yar yihiin ilahay baa u abuuray tabaaraka wa wax ilaahay abuuray waa marka taasi waxay keenaysaa nooc dhimanaan ah culimada qaarkood waxay leeyihiin dhimanaantaa waxaa laga wadaa oo dumarka shahaadadoodu ku saabsan tahay sida qur-aanka kaliimkaa tilmaamay aayaddii mudaayana mudaayanada iyo deynta kala qaadashadeeda kusoo aroortay fii aakhiri suurati albaqara allah tabaaraka watacaala waa ka ku sheegay laba dumar in laysku lamaaniyo oo hal nin ay u dhigmaan taasuu tilmaamaya bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin ma ahee mas'aladu waxay ku salaysan tahay markhaati furkan dhaqaalaha iyo suuqiyada iyo yacni waxa weye dumarku khibro uma leh maadaama ayna khibro u lahayn baa laysku kabay inay isxusuusiyaan fa tudakira ixdaahum alukhra saasaa la isugu kabay bay qaar leeyihin laakiin xadiidka nebiga nas waxaa ku ah inay nuqsaan caqliga jirto sidaas wey macnaha amaa nuqsaanta diiniga ah ma aha masale ay ku eedaysan yihiinoo dembi ay ku leeyihiin a waa masalo ruqso shareecadu ay u ruqsaysay inay soonkana ka tegin karaan salaadana ka tegi karaan meeshaasay marka culimmada qaarkood ka doodeen haddii ninkii cibaadada samaysan jiree jirraday ee cibaadadii samaysan kari waayey jiro darteed shareecadu ay tidhi wixii uu samayn jiray markuu fayoobaa baa loo qorayaa intuu jiran yahy qoladan shareecadu ay ruqsada siisay ee caadada darteed loo siiyey ayagana maa loo qoro sidii iyagoo samaynayoo kale ilaan waa cudurdaar shareecadu ay bixiso xanuunkii la mida culimmada qaar waxay marayaan waa loo qorayaa qaarna war qorid ma jirto Ah, waaba nuqsaan baa lagu sheegay diin dhimanaan baa lagu sheegay haddii loo qorahayo dhimanaan ma jirteen bay leeyihi meeshaasay marka aduu dood ay culimmadu ka galayaan almuhimaddu waxa weeye yani hadda xadiiska loo keenay alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum waay ah, dumarku markay caadadu ku dhacdo mana soomayaan mana salaadayaan labadaba uma bannaana waa ijmaac khilaaf kuma jiro inaysan tukan karin inayna soomi karinna khilaaf kuma jiro khilaaf waxaa ku jira aan muctabar ahayn oo khawaarijta ah xaruuriyada la dhihi jiro khawaarijta ah ayaa qabay haweenayda caadada qabta inay tukanayso saas way macnaha wa can mucaadata qaalad waxay tidhi sa'altu waxaan weydiiyey caaishata ayaan weydiiyey faqultu waxaan idhi maa baalulxaa'idi haweenayda caadada qabta xaalkeedu muxuu yahay taqdii xaal ay qallaynaysa alsawma soonka ay qallaynayso walaa taqdii aynana qalaynaynin asalaata salaadana ayna qalaynaynin muxuu yahay arrintaas yacni waxa salaadihiina soo celi lama dhihin soonkiina waxaa laleeyahay soo qalee maxay tahay arrintaa iyada ayib fa waxay tidhi caaisha radiallahu canha kaana yusiibunaa dalika meeshaas wuu iska soo gaabiyey sheekhu iyo xadiidku wuxuu ahaa waxay ku tidhi caaisha su markay gabadhu weydiisay axaruuriyati axaruuriyatun anti nama khaarijiyad baa ku tidhi ma kuwii khawaarijta meelahan lagu sheegayay baa tahay cilmi doon baan ahay bay tihi maxay ah, khawaarijtaa qabtay masaladan marka waxay is malaha eh, khawaarijtii baa wax uga soo dhunteen fa qaalat markaasaa waxay tihi caaisha kaana wuxuu ahaa yusiibunaa midna asiiba dalika arrinkaasi maca rasuulillahi xaalaan ahay nabiga la jirankiisa sal alay waslam dhiiggaa nagu dhici jiray fa nu'maru markaasaana la amri jiray biqadaa'i asawmi soonka qadihiisaana la amri jiray walaa nu'maru nalamana amri jirin biqadaa'i asalaati salaadda qallaheedana nalama amri jirin sidaasay ahayd arrintiyo wakhtigii nebigay sidaa ahayd amaa maxaa salaadana looga dhaafay soonkana loo soo qalleeya loo yidhi dee sidaasay ahayd wakhtigii nebiga soo jawaab gaaban waayo haddaad sii dabagashooo tidhahda xikmadda ku jirta maxay tahay yaa kuu dirsaday waay marba haddii lagu yidhi saasay ahayd arrintu wakhtigii nebiga warku waa dhammaaday jawaabta caaisha sidaas way macnaha laakiin culimmadu waxay isku dayayaan bal waxoogaa inay raadiyaan farqiga tanna meeshaba looga saaray tanna la yidhi ha soo qalleeya markaasaa waxay odhanayaan qaarkood muxuu ahaaye salaadda haddii la yidhahdaa ha qalleeyaan maadaama soo noqnoqoshadeedu fara badan tahay mashaqo iyo dhib baa ku jira maxaa yeelay bil kasta caadadaa ku dhacaysa soo imis salaadood baa ka tegaysa marka haddii la yidhahda soo qalleeyeen marka xaraj iyo iyo waxaa ku jira dhib cidhiidhi baa ku jira amaa soonku waa wax sanadkii hal mar imaanaya soo ma soo qallayntiisu marka isaga xaraj kuma jira way fududdahay salaaduse haddii lagu lagu laasimin lahaa dhib badan bay kala kulmi lahaayeen sidaasay qaarkood marinayaan laakiin waa istintaaj iyo istinbaad ee ma aha wax mansuusa maha wa can ibni cabaasin radi allahu canhu anahu isagu kaana wuxua yaquul mida masladaasna waa laisla ogolyaha iyadana ayadana waa ijmaac sida ibnu mundir iyo nawowi iyo zuhri iyo ibnu xajar iyo keyrkood ay sheegayaan iyadana waa laisla ogol yahay inay soonka qallaynayaan salaadase aysan qallaynayn wa can ibni cabaasin radi allahu canhu anahu isagu kaana wuxua yaquulu mid yidhaahda idaa goortii tahurad ay daahir noqoto alxaa'idu haweenayda caadada qabta bacda alcasri casarka gadaashiisa hadday daahir noqoto dhiiggu ka go'o sallad waxay tukanaysaa aلظuhra duhurkii iyo wاlcasra casarkii wa isla tukan duhurkii dhaafay casarkay la tukani waidaa goortii dahurad ay daahir noqoto bacda alcishaa cishaha kadibna sallad waxay tukanaysaa almaqriba iyo walcishaa cishihii bay isla tukanaysaa oo maqribkii dhaafay bay cishaha la tukanaysaa macnaha wa can cabdiraxmaan ibni cawfin qaala wuxuu yidhi idaa goortii dahurad ay daahir noqoto alxaa'idu haweenayda caadada qabta qabla an taqruba ashamsu intaysan sallad waxay tukanaysaa alduhra waalcasra way tukan waidaa goortii dahurad ay daahir noqoto qabla alfajri salaada subax ka horna sallad waxay tukani almaqriba waalcishaaa maqhribkii cishihii bay isla tukanaysaa rawaahumaa waxaa wariyey labada ahar waa kaa ibnu cabaas iyo kan cabdiraxmaan ibni cawfe waxaa wariyey saciid ibnu mansuur fii sunanihi wlahram abubakrin alahram fi sunan kadalik wa qaala axmed wuxuu yidhi axmed ibnu xambal wey caamatu taabiciin taabiciinta badankood yaquuluuna waxay leeyihiin bihaada alqawli hadalkaasay qabaan ra'yigaasay qabaan ila alxasana xasan ibnu abilxasan albasri wa xasan ibnu abilxasan albasri mooyaane waxdahu keligii ah, taabiciinta intooda kale waxay qabeen buu leeyahay haweenaydu haddii labada salaadoodee la jamciyo midda dambe markay marayso wakhtigeeda dhiiggu ka go'o tii ka horreysayna way la tukani taa dhiiggu keliya ku gaabsan mayso tii ka horraysayna waa inay soo tukato waa maqribka iyo iyo cishaha iyo duhurka iyo casarka madhabkaa waxaa qaba daa'ifa min alculamaa waxaa ka mid a ah imaam axmed caley raxmat ullah waana madhabka muftaa bihiga ee hadda la fatwoodo fi lmamlaka culimmadu ay fatwoodaan oo muxuu ahaayey sheekh ibnu baas iyo ibnu cuthaymiin iyo sidaasay fatwoodaan laakiin ee muxuu ahaayey wax daliil cad oo nasa ma leh nasa ma leh waana masle khilaafiya waay culimo daa'ifa min alculamaa baa waxay qabaan ma ahe salaada markaa uun ay caadadu ka go'day waqtigeedu joogo unbaa laga rabaa tii kale wakhtigeedu waa dhammaaday qoladani waxay leeyihiin labada salaadood ha isku soo darto lianna labadan salaadood marar bay isku wakhti noqdaan kuwama isku wakhti noqdaan markay xaaja timaado waa la jamciyaa safarka waa la jamciyaa madarkii roobka waa la jamciyaa waktigoodaa isgala maadaama waktigoodu isgalo mid ka midana kii dambana ay daahir noqotay tii kalena waa inay ku dartay leeyihi adigu masaladu waa masale ijtihaadiya wey macana baabu su'ri alxaa'idi wa mu'aakalatiha wuxuu baab u yahay su'ri alxaa'idi haweenayda caadada qabta hambadeeda wa muaakalatiha iyo wax la cunideeda haweenta caadada qabta wixii ay soo hambayso ma nijaasa a ah. sideedabana weelka ay wax ku cunayso ma lagula cuni karaa wax lalama ma lala cuni gacanta ma lala gelin karaa ama yani waxa wey meel ay afka saartay ma lala saari karaa weelay wax ku cabtay masaladaasaa laga hadlay ayib can caaishata radi canha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa ashrabu mid cabta wa ana xaa'idun anoo caado qaba fa unaawiluhu markaasaan u dhiibi jiray annabiyaan u dhiibi jiray sal lla alay weelkii aan wax ku cabay baan marka nabiga gacanta u saari jiro u dhiibi jiray fa yadacu markaasuu dhigi jiray faahu afkiisa calaa mawdici fiya afkayga meeshiisii buu saari jiray afka weelka meeshii afkaygu qabteen ka cabbay buu isaguna afka saari jira oo ka cabbi jiray ayib fa yashrabu markaasuu cabbi jiray wa atacaraqu waxaan feenan jiray alcarqa lafta ah, tacaruqa waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye lafta marka hilibka intiisa badan laga qaato oo wax yar yar oo uun ruuxii ilka fiiqfiiqan uu la soo bixi karaa ay ku hadho ayaa la yidhaahdaa tacaraqa waa feenashada ayb wa atacaraqu waxaan feenan jiray bay tihi alcarqa laftaan feenan jiray oo hilibka yaryaree ku hadhan kala bixi jiray wa ana xaa'idun anoo caado qaba uma kadibna unaawiluhu waxaan siin jiray annabiya sal lla alay baan siin jiray laftii fayadacu markaasuu dhihi jira faahu afkiisa calaa mawdici fiya afkayga meeshiisiibuu saari jiray meeshaan ka feentay buu isaguna ka feenan jiray nebigu sal lay slm rawaxa wariyey aljamaacatu waa warisay ila albuhaariya watirmidiya mooye wacan cabdillahi bni sacdin qaala wuxuu ihi qaala wuxuu ihi sa'altu waxaan weydiiyey annabiya nabigaan weydiiyey sal lay slam can mu'aakalati alxaa'idi haweenayda caadada qabta wax la cunideeda hal weelin wax lagula cuno qaala nabigu wuxuu yuri sal la alay slam wax la cun ma la cunaa la cun baa la yidhi rawa waxaa wariyay axmed watirmidi wuxuu leeyahy sanadkiisu waa saxiix tirmidina wuxuu leeyahy waa xadiid xasan ah xadiidka hore ayaase inagaga filan xataa hadduu daciif noqdo ayib xadiistaasi waxay faa'iideynaysaa haweenka caadada qaba in dhididkooda iyo muxuu ahaayey afkooda iyo jirkoodu uusan nijaaso ahayn waana ijmaaco waa laisla ogolyahay khilaaf kuma jiro saas way macnaha tirmidi ibnu jariir itabari ibnu sayid naas iyo keyrkoodba waxay soo guurinayaan in masaladaa uusan khilaaf ku jirin waa kii aynu soo marnay xadiiskii nabiga sal lla alay slam uu caaisho dhihi jiray muxuu ahaa sajaayadda iiga sooq masaajidka iga keen soo maha ay dhihi jirta rasuulilaahi ow xaa'idaan ah waa caado qaba ee uu dhihi jiray xaydadu gacanta kaagama taallo soo ma a ah, marka jidhkeedu nijaaso maaha waxa axaadiistani ay ku imaanaysaa yahuudda san soo marnay baa waxay lahayd dhaqan iyo caado ah dumarku markay caadadu ku dhacdo inay ula dhaqmaan sidii wax nijaaso oo kalea iska fogeeyaan waxay wax ku cunaan jidhkooda dhididkooda kulli ay ka fogaadaan caadada noocaasoo kale marka dhaqan yahuudeed bay waana iyo iyo meel kaga dhaca ay dumarka ku samayn jireen caadaad taqliidi ah oo ummado kaleetana ay la wadaageen weeye oo yahuudda ay lahaan jirta macnaha taasaa marka la burinaya taasaa la burinaya wax jira maha ayib waxaa nijaastaa waxa weeye waa uun dhiiggaas iyo meeshuu gaadho amaa iyadu dee waxba ma qabto baabu waط'i lmustaxaadati haweenaydii caadada qabtay waxaan u jeedaa haweenaydii dhiig furanku ku dhacay oo galmoodkeedu baab yahay waxaan soo sheegnay la soo marnay haweenayda caadada qabta inaan loo galmoon karin ayib midda dhiig furanka qabtee mar walba dhiiggu ka socdo ayada ma loo galmoon karaa iyadoo dhiiggii ka socdo ila wax go-aya maba ehe ayib taasaa laga hadlay can cikrimata can xamnata binti jaxshin annahaa iyadu kaanad waxay ahayd tustaxaadu mid la dhiig furo oo dhiig shub dhiig badani ka socdo wa kaana wuxuu ahaa zawjuhaa ninkeeduna yujaamicuhaa mid u galmoodu ah sida imaam nawowi sheekh albani ay leeyihiin xadiidkan sanadkiisu waa xasan wa canhu waxaa laga warinayaa cikrima aydan lagu noqoyo qaala inuu yidhi kaanat waxay ahayd ummu xabiibata ummu xabiiba waxay ahayd tustaxaadu mid la dhiig furo ama la dhabar furo wa kaana wuxuu ahaa zawjuhaa ninkeeduna yaqshaaha mid daboola ayuu ahaa yaqshaaha bimacnaa mid u galmoodu ah saasaa laga wada alghashyu huwa aljimac rawaahumaa waxaa wariyay labada xadii rawaahumaa xadiidka horiyo kan dambaba waxa wariyey abu daawuuda baa wariyey sheekh albaani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix rijaaluhu rijaalu saxiix wuxuu sheekhu yidhi marka wa kaanat waxay ahayd ummu xabiibata taxta cabdiraxmaan bni cawf bay ahayd ummu xabiiba waxaa qabay cabdiraxmaan ibni cawf baa qabay kadaa sidaasaa fi saxiixi muslim ku sugan wa kaanat waxay ahayd xamnatuna waxay ahayd taxta alxata bni cubaydillaah alxata bni cubaydillah baa iyadana qabay waxay ka mid ahaayeen dumarkii dhiig furanku ku dhacay wakhtigii nabiga sal lay slm xamnata binti jaxshin iyo ummu xabiiba iyo muxuu ahaaye soo ma faatimata binti abi xubeysh iyo soo marnay iyo dumar dhowraa qabay oo dhiig furanka qabay oo axkaamtan iyo soo aroortay macnaha ayib mas'aladaa iyada ah ama axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa inay haweenayda dhiig furanka qabtaay ay ka godisan tahay midda caadada qabta oo dhiig furanka uusan diidaynin inuu ninku u galmoodo waana saas yacni waxa weeye way soomi kartaa oo way salaadiyo waatan soo marnay oo ninkeedu uu u galmoon sidaasay axaadiistu tilmaamaysaa xataa waxay leeyihiin culimmada jumhuurtoodu dhiigga oo socda yuu ka xaaja gudan karaa a ah, xaaraan maaha sidaasay leeyihin dhiigga umbaa nijaasa laakiin xaaja gudadku wax dhiba ma maxaa yeele sidaan soo tilmaannayba axaadiisteedana aan soo marnay labadan dhiig isku mid ma ah midka uu qur-aanka kariimku ku tilmaamay qul huwa adan factazilu nnisa'a fi lmaxiid waa dhiigga yani xaydka ah waa ada waay waa dhib waana yani wax way wasakh amaa kan isku meelna kama soo baxaan isku qaabna uma yaalaan isku midabna maaha isku urna maaha kan waa xanuun yani waxa weeye waa waa xididgo sidaan kusoo tilmaan axaadiista kusoo marnay macnaha jumhuurtaa marka qaba culimada badankood baa qaba in uu u galmoon karo sida imaamu awsaaci iyo maalik iyo thawri iyo shaafic iyo isxaaq iyo axmed iyo abu thawr iyo ay qabaan salafka qaar ka mida karaahaysan jiray haweenayda dhiig furanka qabta in loo galmoodo laakiin karaahadaasi meel lama saarna waa daciif ra'yi tabar daran wa marka waa loo galmoon karaa way bannaan tahay maxaa yeelay way kala bedelan tahay ayada iyo haweenayda caadada qabta baabu akar nifas wuxuu baabu yahay ama kitaabu nifaas dheh dhiiggii dhalmada ayuu kitaabu yahay nifaasku waa dhiigga dumarka ka yimaada markay umulaan ayib intuusan umulin hadduu ka yimaado nifaas lama yidhaahdo ama intay uur kale yihiin hadduu ka yimaado nifaas lama yidhaah waxay culimmadu isugu khilaafsan yihiin haweenay uur leh oo iyadoo uur leh dhiig ka yimid qaar waxay leeyihiin dumarka uur kale way caadoon karaanoo xaydku waa ku dhici karaa madhabu axmed ayaa riwaayadkiisa qaar ka mida sidaa qabaan jumhuurtuse waxay qabaan oo culimmadu u badan yihiin haweenay uur leh ma caadooto wabitaali dhiigga ka yimaada waa dhiig faasid ah meel kale iyuunbuu ka imaanayaa mooye laakiin caado maaha laakiin markay dhasho dhiigga ka yimaada kaasaa la yidhaahdaa dhiigga nifaaska waa dhiigga dhalmada haweenaydii marka dhashay muddo intee leeg bay joogaysaayo salaaddii ay iska dayn oo ninkeedu uusan u dhowaan karin oy soonkii ayna u dhowaan karin oy axkaamtii haweenayda caadada qabtoo kale ay qaadanaysaa muddade taas wey macnaha akar innifaasi dhiigga dhalmada muddada ugu badan ee haweenku ay la fadhiyaan can caliy bni cabdilaclaa can abi sahlin wasmuhu kahiir ibnu ziyaad baa la yidhahdaa can musata alsdiya an musa waa gaban magaceed alsdiya ee ree asdi waxaa laga wariyay can ummi salamata waxay ka warinaysaa qaalad inay tidhi ummu salama kaanat waxay ahayd annufasaa'u haweenka yani dhiigga dhalmada qaba tajlisu mid fadhiisatay ahayd <laughs> ama annufasaa haweenayda dhiigga dhalmada qabaaye qabtaaye tajlisu mid fadhiisatay ahayd ala cahdi rasuuli llahi sal lla alay waslam wakhtigii nebiga arbaciina yowman afartan beri bay fadhiisan jirtay ayb afartan beri bay fadhiisan jirtay waxaa laga wadaa bimacnaa soonka iyo salaaday ka fadhiisan jirtay wa oo waxay yacni qaadan jirtay xugum inay caado qabtoo kale ayib wa kunnaa waxaanu ahayn nadli kuwa dharoobna ama mariya wujuuhanaa wejiyaalkanaga waxaanu marin jirnay bilwarsi nabaadka warsiga la yidhahdaanu marin jirnay min alkalafi kalafka dartii ah, kalafka waxaa la yidhaahdaa waa ka soo bax yaryar oo sida furuqdhoonka oo kale ah oo jidhka ka soo baxbaxa wejiga ka soo baxbaxa marka eh, waxyaalaha yararkae namshiga yararka ah bay nabaadkaas warsigaa la marinaya ama zacfaraanka oo kale markaasuu goynaya wejiguu nadiifinaya waxaa kaloo kalafka la yidhaahdaa eh, isbeddel ku dhaca midabka wejiga oo hadduu maalan uu casaa waxoogaa waxaa gelaya midab yar calow calow ah ama muxuu ahaayey eh, midab waxoogaa yaani qasaya oo tagsiinaya saafinimadii midabka tagsiinaya ayaa wejiga gelaya kaasna kalafka waa la yidhahda marka isbeddelkaa wejiga ku dhacaya ama waxyaalaha ka soo baxbaxaya ha noqdo ama midabkii wejigu isbeddelay ha noqdo kaas dartii iyo zuulintiisa ayaa waxaan u isticmaali jirna bay tidhi waras baanu wejiga marin jirnay waa meesha hadda dumarku ay ka isticmaalaan muxuu ahay waxyaalaan wejiga la mariye ee lagu nadiifiyo ee midabkiisa lagu soo celiyo ee lagu dhalaaliyo taas way macnaha ayb rawa waxaa wariyey alkhamsatu shantii baa warisay ila nasaa-iyu nasaa-i mooye sheekh albani wuxuu leeyahy xadiidku waa xasan saxiix waxaa saxiixiyey xaakim eh, alimaamu dahabina waa ku waafaqay waxaa xoojiyey xadiidka bayhaqi imaamu nawowi wuxuu leeyahay waa xadiid xasan jayid ah xaafid ibnu xajarna sidaasuu taqriiriyey alimaamu alkhadaabina wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ammaanay alimaamu albukhaari baa ammaanay buu leeyahy xadiidku marka waa xadiid sugama xadiidkaasi wuxuu tilmaamay muddada ay dumarku wakhtigii nebiga u fadhiyi jireen dhiigga dhalmada waxay ahayd afartan maalmood muddadaasi inay tahay akaru nifaas yacni dhiig dhalmo midka ugu badan ee dumar u fadhiyaan inay afartankaa tahay ayaa waxaa qaba khulafaa'u raashidiin cumar iyo cali iyo cuhmaan iyo a'imo fara badan oo culimmada sunnada ka mida ah. uu ka mid yahay imaamu thawri malik ibni anas muxuu ahay muzani axmed ibnu xambal waxay leeyihin muddada ugu badani waa afartanka afartankaasaa u badan afartankaasi wixii ka bata dhiig dhalba ma aha marka saas way macnaha afartanka hadday dhaafto welina uu dhiiggu ka socdo macnaheedu waxa weeye dhiigga intaa kadib socda waa dhiig faasid a ah mooye dhiiggii dhalmada xukunkiisi ma qaadanayo barba hadday muddada dhaafto way way isdaahirin wayna tukan wayna soomi ninkeedana waa is arki karaan saasaa marka laga wada oo qaadanaya maanaa muddada ugu badan marka lagu yidhaahdo wixii muddadaa ka badani bimacnaa nifaas ma jiro wa dhiiggaasi dhiiggii dhalmada maaha xukumkiisana ma qaadanayo maana a'imadaasaana sidaa ku tegay ayb waxaa iyadana laga doodsan yahay muddada ugu badan xadiidkaasaa kusoo arooray muddada ugu yar ee uu haweenayda hayn karo waa waqtigee waxay leeyihiin yaraantu xad ma leh yaraantu xad go-an ma leh waxay noqon kartaa hal mar oo dhiiggu soo baxo dib dambana aan dib loo arkin mar dambana aan dib loo arkin way noqon kartaa hal mar uu soo boodo bas maalin wuu noqon karaa dhowr beri wuu noqon karaa xad male yaraantiisu amaa waxaa laga hadlaya waa badnaantiisa xaddeeda waa labada mas'aleba waa khilaafiya labaduba se waxay u xoog badan yihiin sida xadiidku tilmaamayo muddada ugu badanee xadiid ku soo aroorayna waa afartanka muddada ugu yarna qiyaas ma kolba intuu dhiiggu kaga go'a wa sidaana waxaa qaba aimada aan tilmaanay hadda soo sheegna magacyahooda ayaa sidaa ku tegay waana sida saxiixa wey macnaha ayib haddaynu nidhaahnaa afartan bay fadhiyayaan dadka dumarka qaar baa laga yaabaa inay u fahmaan afartan baa la fadhiyayaa xataa hadduu dhiiggu kaa go-o afartan iska fadhi waa fasax dheer nasiino iska qaado saas maaha saa maha afartanka waxaa la joogayaa hadduu dhiiggu jiro hadduuse dhiiggu go'o mar alla markuu go'o waa inay qabaysato hadduu afartanka ka hor go'o toban beri hadduu ku go'o maalin hadduu ku go'o mar alla markuu go'o daahir weeyaan waa inay qabaysato way cibaadaysato maanaa laakiin haduu gu'i waayo afartan la gaadho unbaa laga hadlaya afartan wixii ka dambeeya dhiigka socda marka ma aha dhiiggii nifaaska ma sidaas maanaa mas'aladu labada dhinacba khilaafiyay ka tahay muddada ugu yarna khilaafiyay ka tahay muddada ugu badanna khilaafiyay ka tahay laakiin wax xadiidoo ku soo arooray oo sugan oo mas'aladaas sheegaya oo xadiidkan umu salama aan ahayn ma jiro wixii kale oo dhan waa wada daciif sidaa daraaddeed madaahibta kale oo dhan waa daciif qaar waxay yidhaahdeen toddobaatan beri baa u badan ilaa toddobaatan beri waa iska fadhin karta waxay leeyihiin istiqraa' baan ku hellayoo waxaan helnay dumar afartan waxaan u jeeda toddobaatan beri dhiiggu ka socday shaaficiyada madhabkooda caanka ah waxa weeyaan ya lixdan beri waay soo ma ah, lixdan beri bay fadhinaysaa lixdan beri wixii ka dambeeya waxay leeyihiin dhiig dhalba maaha lixdankaa beri xadiiskeedii waxay u cuskadeen waa daciif masalada waxaa u xoog badan oo loo hayaa wuxuun loo hayaa afartankaas oo dumarku ay fadhin jireen xilligii nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh wa qaala albukhaariyu wuxuu yidhi caliy bna cabdilaclaa hiqatun waa waa nin lagu kalsoon yahay wa abu sahlinna hiqatun waa macnaa maxaa laga wadaa labada ninee hadda sanadka ku jira caliy bna cabdilaclaa iyo abu sahlkaas yuu tawhiiqinaya labada ninba waa lama noo hiqaab wey qultu waxaan idhi buri sheekhu wa macna alxadiidi xadiidka macnihiisu waxa weeye kaanat waxay ahayd tu'maru mid la amro haweenaydu an tajlisa inay fadhiisato ila alarbaciin ilaa afartanka laga gaadho ha saasaa macnaha xadiiska laga wadaa maxaan saa u leenahay lianlaa yakuuna si uusan u noqonin alkhabaru xadiidku kadiban been suusan u noqonin maxaa yeelay id cilladu waxa weeye laa yumkinu ma suroobi karo an tattafiqa inay iswaafaqdo caadatu nisaa'i casrin zaman dumar wada nool qarni ama waqti dumar wada nool inay caadadoodu iswada waafaqda ma suroobi karto fii nifaasin dhiigga dhalmada dhexdiisa inay isku waafaqaan aw xaydin ama dhiigga xaydkaa isku waafaqaan masaladaasi xadiidka markaan lafdigiisa dib ugu noqonno aan fahmaynaa kaanat innufasaau tajlisu aa soo maa dumarka dhiigga dhalmada qaba wakhtigii nebiga waxay fadhiyi jireen afartan beri bay fadhiyi jireen maxaa laga fahmaya ya dhammaantood inay afartanka gaadhi jireen soo saa lagama fahmaya dhammaantood in ay afartanka fadhin jireen afartanka laga gaadhayo saasaa xadiidka ka muuqda daahirkiisa haddii sidaa la marana warku been buu noqonay maxaa yeele waxaa mustaxiiloon suuroobi karin dumar mar wada joogayoo xilli wada noolaa in caadadooda ay isku wada wakti noqoto waa waxaan dhici karin in dhalmadooda kuwii dhalayna ay isku wakti dhiiggu ka wada go'ay waa waxaan suuroobi karin mar haddayna suuroobi karaynin xadiidku been buu kusoo bixi haddii sidaa lagu fasiroo la yidhaahdo dumarka oo dhan afartan bay wada gaadhi jireen si marka uusan khabarku been u noqoninoo si aan uga badbaadno fahamka noocaas iyo macnaha noocaasa iyo ishkaalka noocaasa uga baxno waa in la yidhaahdo macnaha waxaa laga wadaa afartanka inay fadhiistaan baa la amri jiray amarka sharcigaa sidaa ahaa laakiin kulligood afartanka ma wada gaadhi jira qaarkii laakiin dhiiggu ku daaho oo la dheeraado baa la amri jiray inay afartanka fadhiistaan sidaasaan kaga baxsanaynaa marka ictiraadka ima ishkaalka soo baxayo xadiiska in been la moodaa macnaha sidaasaa macnaha uu ka wadaa sheekhu wa macna alxadiidi waxa weye kaanad waxay ahayd tu'maru mid la amro an tajlisa inay fadhiisato ila alarbaciini laga gaadho afartanka ayaa la amri jiray lianlaa yakuuna suusan u ahaanin alkhabaru kadiban id laa yumkinu waxaan suurtagal ahayn an tattafiqa inay iswaafaqto caadatu nisaa'i casrin zaman ama wakhti dumar wada jooga caadadoodu inay iswaafaqto fii nifaasin ay isku waafaqda aw xaydin wax suuroobi kara maaha baabu suquuطi salaati salaadii dhicitaankeeduu baabuu yahay can inufasaa'i dumarka caadada dumarka dhiigga dhalmada qaba ay ka dhacdo yacni waxaan soo marnay dumarka caadada qaba in salaadu ka dhacdo soonkuna ka dhaco kuwa dhiigga dhalmada qaba ayaga ka warran ayagana salaaddii ma ka dhacaysaa wa can ummi salamata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaanat waxay ahayd almar'atu haweenaydu oo min nisaai nabiyi nebiga dumarkiisa ah sal alla alay waslam taqcudu mid fadhiisata fi nifaasi dhiigga dhalmada dhexdiisa ama sababtii waxay u fadhiisan jirtay arbaciina laylatan afartan habeen laa ya'muruhaa xaal uusan amraynin annabiyu nabiguna ma amraynin sal lla lay slam biqadaa'i salaati nifaasi dhiigga dhalmada salaada kaga tagtay qallaheeda muusa nabigu amraynin salawatu rabbi waslamu caleyh rawaa wariya abu daawuudna waa wariyey wasaxaxahu ah, waxaa saxiixiyey alxaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuxuu leeyahy sanadkiisu waa xasan ayb xadiidka muxuu inoo faa'iideeyey wuxuu faa'iideeyey haweenayda salaadaha ku yimaada marka ay caadada markay dhiigga dhalmada qabto sida caadadoo kale weeyaanoo ma tukanayso soonkiina waa la mid ninkeeda iyo isticmaalkiisana waa la mid adiga waxaad qabsataa dhiigga caadada ah iyo dhiigga dhalmadu waa isku axkaam wixii axkaamee dhiigga loo soo sheegay caadada ah, nifaaskuna waa qaadanaya hal ishkaal baa xadiidka inoogu laaban intaynaan ka bixin ishkaalku waxa weeye kaanat ilmar'atu min nisaa'i nnabiyi haweenaydu waxay ahayd oo dumarka nebiga ka mid a mid fadhiisata nifaaska markay dhasho afartan bay fadhiisan jirta okay dumarka nabigu miyay dhali jireen a yaa dhalay khadiija basaa dhashay ya khadiijaa dhashay khadiijana madiine ma soo gaadhinba ya khadiija madiine ma soo gaadhin markay ku dhimatay a maariya <laughs> waxay leeyihiin culimmada qaarkood xadiidka waxay ishkaal ka keenayaan xadiidkani wax jiro ma aha bay dheheen oo muxuu u jiri waayey waxay leeyihiin lafdigiisa munkar ah maxaa yeelay dumar nebi oo dhali jiray maba jiraan kuwaa hore mooye khadiijo iyo maariyo iyo oo horreeye mooye laakiin waxaa lagu ishkaal bixin bay leeyihiin dumarka nebiga marka la yidhaahdo dumarka nebigu waa dumarka ummadda waay sida waa lagu ishkaal bixin waxaa kaloo lagu ishkaal bixinayaa nebiga dumarkiisa marka la yidhaahdo waxaa gelaya oo iطlaaqaa soo gelaya nisaai nabiyi geli karaya gabdhihiisa iyo dadka uu mas-uulka ka yahay ayaguna way geli karaan baa laleeyahy adiga xadiidka halkaasay ka ishkaal bixiyeen qaarna waxay leeyihiin ma maehe maariye iyo meelahaasay marinayaan adiga meelahaasaa adigu lagu luqluuqaya hada bilahi tawfiiq ya ya kaanu eh. kaana almar'atu ah kaanat baa ii hada bilahi towfiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamed wala alihi w saxbi wslm